بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري نيسابوري رحمه الله تعالى حدثني محمد بن fii baabi wuduu'i الnabiyi salى اllahu عalayh waaalih wasalam weysadii nabigeenna salى اllahu alayh wasalam siduu u weysaysan jiray wax allaala wixii cibaado ah waxaa looga dayanayaa nabiga salى اllahu alayh wasalam cibaadaduna ma noqoto mid maqbuul ah oo la aqbalay ilaa ay asaxdo oo ay noqoto mid asaxday mana asaxdo cibaadadu ilaa la mariyo waddadii nebi moxamed sala allahu alayh ali wasalam hadday tahay weyso iyo salaadii iyo soomkii iyo xajkii iyo jamiic alcibaadaat waxaa loo baahan yahay in la helo alitibaac in nabiga looga daydo sala allahu alayh ali wasalam haddii la raaci waayo waxaa dhalanaysaa qofka inuu cibaadaysanayo haddana cibaadadii unan ku taagnayn oo ajir unan ka helin ayaa ka ratibaysa arrimahaasna waxay salka ku haysaa oo ay ku suuroobi kartaa in la barto nabiga calayhi salaatu wasalaam cibaadadiisii markaasaad qaadi kartaa waddadii oo wixii kuu saxmi karaa marka siday u jirto sifatu salaati nabiy sifatu salaati nabiyi siday u jirto salaada nabiga siduu tukan jiray yaa waxaa jirta sifatu wuduu'i nabiyi qaabkii nabiga u weysaysan jiray sala allahu alayh ali wasalam xalayna xadiidkii cuhmaan binu cafaan min riwaayati ximraan xumraan ibnu aabaan waa kii in badan uu soo celceliyay musanifka haddana tii baan ku jiraa qaala xadaanii muxamed ibnu sabaax abu jacfari qaala xadaanaa khaalid bn abdlahi khaalid bn cabdillaahi daxaan alwaasidi can camr bn yaxya bn cumaarata can abiihi can cabdillaahi bn zayd bn caasim alansaari almazani laba saxaabi baa jira oo labaduba la dhaho cabdullaahi ibnu zayd midna wuxuu caan ku yahay weysada oo baabulwudu iyo weyse marka laga hadlaayo ad arkaysaa isagoo ka hadlaayo sidii nabiga u weysaysan jiray calayhi salaatu wasalaam buu caan ku yahay midna baabul aadaan buu caan ku yahayoo cabdullaahi binu zayd binu cabdirabbi weeyaan waa ninkii aadaanka ku riyooday ee nabigana calayhi salaatu wasalaam uu u qiray marka kan waa saaxib alwuduu waay cabdullaahi ibnu zayd bnu caasim alansaari radia allaahu canhu wa kaanat lahu suxba saxaabi buu ahaa saxaabada nabiga ka mid eh qaala wuxuu yidhi qiila lahu waxaa lagu yidhi qiila qaala qof kale waa ninka la yidhaahdo eh, yaxya binu cumaara qiila lahu waxaa cabdullaahi bnu zayd lagu yidhi tawada lana noo weysayso wuduu'a rasuulillaah weysadii nabiga sala allah aleyh wasalam tawada lanaa annaga dartaan u weysaysa wey waa wuduu tacliim ah oo barid ah shayga markii wax la barayana camalka iyo tadbiiqa iyo baractica waxaa wuxuu ka saameyn badan yahay qowlka iyo hadalka walidaalika nabiga calayh salaam si ficil wax u baray qowlkana waa ugu cad ugu sharxay nabiga sala allah alay wasalam salaaddii waa kii mimbarka fuulay ee ay fiirsanayeen lita'tamuu bi walitacallamuu salaatii inaad igu dayeetaan oo salaaddiga barataan waysadana sidoo kale u fiirsan jiray nabiga calayh salaam saxaabaduna cuhmaan binu cafaan baa soo maray cabdullaahi binu zaydna waa kana waa laga codsanayaa laakiin waxaad ogaataa inama alcilmu bitacallum cilmigu waa barasho iyo dalab iyo raadin qofka markuu dalbaayo raadinayo maskax u leeyahay markaasuu wax baran karaa qiila lahu waxaa lagu yidhi tawada' lanaa noo weysayso wudu'a rasuulillaah weysadii nabiga sala allahu calayh wasalam ayaan rabna inaan kaa barannee bal noo weysayso fadacaa biinaan weel buu u yeedhay weel biyo ku jiraan yurkaana fa adfa'a minhaa weelka xaggiisiibu wuxuu ka soo gembiyey calaa yadayhi labadiisa gacmood korkooda almaa biyihi intuu weelkii qaaday uu korka gacanta kaga shubay markaasuu labadii gacmood horta dhaqay farxalasho wey fa qasalahumaa labadii gacmood faraxalashadii weeyaane waa dhaqay alaaa saddex jeer uma markuu faraxashay kadib adkhala yaddahu gacantiisiibuu weelkii geliyey faistafrajahaa biyihii buu ka soo saartay oo biyihii gacantii buu ku soo qaatay isagoo gacmihii dhaqday markaad farxalato biyaha haba yaraadaane eh gacanta waad gashan kartaa gacantii nadiif weeye markaas weelka aad darsan laheed iyo gacantii isku mid wey faistakhrajahaa waa ka soo baxsaday biyihii fa famadmadna waa luqluqde wastanshaqa waa sandaarsaday min kafin waaxidatin hal dhuub ah hal sacada ah. facala dalika sidaasuuna yeelay alaaan saddex jeer waa tawdiix iyo caddayn in kafkaas waaxidka ah uunan ahayn hal mar ahoo saddex jeer loo qaybiyey ee waxaa weeyaan saddex jeer oo sankii iyo afkii loo qaybinayo leannu saddex suuraa ka suuroobi karta marka la laluuqanayo oo la sadaarsanayo sanka biyaha la gelin saddex suuraa ka suurooda saddexdaa suura suurada ugu fiican buu hadda xadiidka noo sheegay uguna uguna afdalsan suurada saddexaad suurada koobaad waa middan waa maxay biyihii baad darsatay markaasaad isku marisa afkii iyo sankii hal mar ah oo markaad barato hal mar bay isla qaadanayaan afkiina waad siina intiisii oo luqluqashadii sankina waad usii gudbinaysaa aanin waaxidin hal mar ah markaasaad deena biyihii iska tufaysaa luqluqashadii sandaarsiina biririrfaad ka siinaysaa waad iska soo saaraysaa <clears throat> ku celi mar labaad isla markiiba saddexaad haddana ku celi suurada labaadna waxaa weeyaan in hal dhuub ah hal dhuuba intaad biyihii ku qaadato aad afka kabato sankana fiif ku tiraahdo in soo reebato haddana fiifiif tiraahdo ku reebato saasaa ku wado suuradaana waa jir waa suuragal wey suurada saddexaadna waa in sacabkii biyahaad ku qaaday aad ku luqluqato saddex jeer oo haddana aad biyadkaa soo qaadato oo sankii aad ku sandarsato saddexdaas suura unbaa suurowda afdalu suwari waa suuradan fi ku sugan inaad biyihii halkii marba afkii sankaas ku maraysa haddana mar labaad sidoo kale mar saddex asaa ku wado saasaa fiican facala dalika nabiga wuxuu sameeyey saxaabigii tilmaamayay waysada nabiga sidaasuu yeelay alaaa saddex jeer uma adkhala yaddahu gacantiisiibu haddana biyihii gashaday faistakhrajahaa waa ka soo saartay faqasala wajhahu alaaa wejigiibu saddex jeer mariyey waa inta uu dhamma kaamilsan wey wejigii saddex jeer dhaqay uma adkhala yaddah istakhrajahaa faqasala wajhu alaaa saddex jeer buu dhaqay marka wejiga la dhaqaayo ayaduna saddex suuraa soo aroortay gacanta biyaha lagu qaadanayo saddexdoodu waa sax laakiin waxaa sii fiican mid ka mid a xagga akmalka iyo isbaaqa marka laga hadlayo saddexdaa suura waxaa weeyaan inaad hal sacaba biyo intaad ku qaadato aad wejigii aad ku dhaqdo haddana aad kusoo qaadato wejiga ku dhaqdo hal sacaba suurada labaadna waxaa weye isla sacabkii muggii biyihaad kusoo qaadatay inaad midigta kusoo qaadato bidixdana hoos ka saarto bidixdana hoos ka saarto oo dana sidaa u marsato suurada saddexaad ee ugu kaamilsan waa inaad labada biyo ku qaaratood hal mar wada socda aad ku caminto wahada ablaq wa asbaq saasaa ugu xeel dheer <clears throat> saddexda way ku bannaantahay uma adhala yadow gacantiisii buu geliyey biyihii faistakrajaha waa ka soo saartay faqasala waxuu dhaqay yadayn labadiisa gacmood ila almarfiqayni maca almirfiqayn ilaada macna macawe maanta jiqilihii macdooda ayuu dhaqay xusullihii gacantii ilaa xusullihii buu dhaqay maratayni maratayni labalaba jeer tan waxay tusaysaa inay bannaan tahay weysada xubnahooda xubnaha weysada inaad qaarra aad ah saddex ka dhigto qaarra laba aad ka dhigto way ku bannaantahy inaad dhammaan saddex saddex ka dhigtana way bannaan tahay waxaan madaxa ka ahayn oo khilaaf fuqahada ay isku hayaan raajixuna anoo imaanaan sheegnay inoo imaan doonto xadiidkana ku imaan doono oo hal mar lagu camimayo marka madaxiiba wejigii baa saddex jeer dhaqday gacantiina laba jeer way ku bannaantahy saddex saddex inaad u sabayso way ku bannaantahay midna hal inaad dhaqdo midna saddex dhaqdan way ku banaanta walamru fi dalika waasic waxaa laguu sheegayaa inta ugu yarra waa hal inta ugu badanna waa saddex intaasoo dhanna waa ku dhex jirtaa uma adkala yadow gacantiisii buu geliyey weelkii biyaha faistakhrajahaa biyihii buu gacantii kaga soo saartay famasaxa bira'sihi madaxiisiibuu masaxay fa aqbala wuxuu qaabiliyey biyadayhi labadiisa gacmood ayuu qaabiliyey madaxii iyo foodii wa adbara gadaal buuna u jeediyo u jiiday aqbala wa adbara riwaayada soo socotaa kuu sheegi doonto madaxii marka in la wada masaxay wey macnaha uma qasala rijlay labada lugood muu dhaqay ila lkacbayni anqawyaha ile gaaro iyo meesha muxuu ahaa labada kacbaynka labada kuskuusan weeyaan labada lugta kaga yaalla uma qaala haakada sidaasu kaana wuduu'u rasuulillaah waysadii nabiga sidaas yahayd sala allahu alayh waali wasalam intaasaa marka ku dhegaysaa <clears throat> waa weysadii nabiga sala allahu alayh waali wasalam oo kaamil ah وxadثna qاsim بن زكريا qال xadثna khالد بن mkلد عن سulayman huwa بن بilaal عan cmر بن yaحyى bhada الإsناad nacwo وlam ydkur kacbayn muuna sheegin xadiikan aan marayna wuxuu ku wareegayaa camar ibnu yaxya u fiirso ardadiisa ismutaabacinaysa riwaayada hore riwaayada hore khaalid bin cabdillaahi daxaan can yaxyaa can camar ibnu yaxya midana waxaa weeyaan can sulaymaan huwa bnu bilaal can camr bnu yaxya bihada isnaad marka waad garatay sulaymaan bnu bilaal yaa mutaabicinaya khaalid bin cabdillahi dhaxaan naxwuu xadiidkan wax lamida xadiidkii khaalid walam yadkur muuna sheegin ninkan mutaabicinay sulaymaana alkacbayna muuna sheegin <clears throat> kacbaynka muuna sheegin laakiin way sheegan tahay binasi qur'aani wa sunna ee waxaa weeyaan ruwaadda way kala xadiid dheer yihiin mid baa soo gaabay mid baa dheereen riwaayada dheeraynaysa ziyaadada wataa mar walba la qaartaayo ziyaaratu iqa maqbuula la yidhahdaa waxadaanii isxaaq bnu muusa alansaari qaala xadaanaa macan ibnu ciisa qaala xadaanaa maalik ibnu anasin abu cabdillaahi alasbaxi can camar ibnu yaxya haddana maalik baa wuxuu mutaabaceeyey sulaymaan ibnu bilaal iyo khaalid bn cabdillaahi can camar ibnu yaxya bi hada isnaad wakaa wa qaala riwaayadan maalik bnu anas wuxuu yidhi markuu ka warramayo saxaabiga nabiga calayi salam cbdullahi bnu zayd madmada waa luqluqday wastanara waa iska soo saaray istintaar goormu imaan istinshaaq markii lala imaado sandaarsi sankiiu biyihii geliyey markaasuu iska soo firdhiyey istanara alaaan saddex jeer walam yaqul muuna dhihin riwaayada maalik min kafin waaxidatin hal sacaba wazaada riwaayada maalik waxay ziyaadisay bacda qowlihi markuu saxaabigu yidhi faaqbala bihimaa waadbar madaxii markuu masaxaayey yu aqbala wuu qaabiliyey xaggan foodaa iqbaal la dhahaa waadbarana waa gadaal xadiidkii riwaaya ay leedahay rubayic binti mucawid way cagsinaysaa xaggan laga bilaaba xaggan lagu xiray laakiin maa fi saxiixi asax taa sunanka ku sugan qaarkood wayba daciifiyaan riwaayadan saxiixaynka ka asaxsan wejiga laga foodda laga bilaabi markaad masaxayso aqbala wa adbara wuxuu ku ziyaadiyey isagoo fasiraya nabiga calayh salaam ama saxaabiga u fasiraya sifadii weysadii nabiga bada'a wuxuu ka bilaabay bimuqadami ra'sihi madaxa muqadimadiisa intan hore ee foodda ah uma dahaba waa kaxeeyo waa waday bihimaa labadii sacab oo qoyan ilaa qafaahu ilaa qadaadkuu gaarsiiyey uma raddahumaa waa soo celiyey labadii gacmood xataa rajaca ilaa kaga soo laabtay ila almakaani aladii meeshii uu bada'a minhu ka bilaabay wa qasala rijlayhi markaasuu laguhi dhaqay marka suuradan waxaa weeyaan tacmiimu ra'si bilmasxi in madaxa lagu camimo wasaxa waa suurada ugu kaamilsan uguna afdalsan uguna fiican laakiin haddaad qayb kamida masaxdo way ka asaxaysaa liumuumi aayadda wamsaxuu biru'uusikum aayaddu masax bay sheegtay masaxaa marka waa wada camimaya meel alla meeshaad haddaad masaxdo waa ka ansaxaysaa laakiin sidaasa akmala inuu nabiga calayh isalaatu wasalaam uu hal mar wada mariyey qaala xadaanaa cabduraxmaan bnu bishr ilcabdiyu qaala xadaanaa bahz ibnu xakiim xadaanaa wahayb wahayb ibnu khaalid baa haddana mutaabaceynaya ardadii camar ibnu yaxya qaala xadaanaa camar binu yaxya bimili isnaadihim soo maarti hadda rag waxaa ka horeysa jamac baa ka horeeya khaalid bin cabdillahi daxaan ka soo bilow sulaymaan ibnu bilaal ku xiji maalik ibnu anas saddexdaasoo camar binu yaxya ka wariyey ayuu asagana ku raacay oo bimili isnaadihi sanadkooda oo kale wakhtasa alxadiid xadiidkii buu deena raacay oo qiseeyey oo ka sheekeeyey wa qaala fiihi riwaayadan wahay binu khaalid oo mutaabiciin nimankaas wuxuu isagu yidhi famadmada waa luqluqday wastanshaqa waa sandaarsadayoo wastanthara riwaayada hore wastanara istintaarka marka inayna suuroobaynin ilaa lala imaado istinshaaq sanka goormaad wax ka soo saari markii wax la geliyo istanshaqa sankii buu biyihii ku jiiday sankii ayuu biyihii geliyey oo ku neefsaday biyihii oo gashaday kadibuu wastantara ka soo firdhiyey min alaai qarafaat saddex cantoobo iyo saddex qaadasho inuu marka wixii uu biyaha sanka u geliya uuna u daynin baa fiican maxaa yeelay biyihii uu sanka geliyey wasakhdii ay soo ay meesha ugu tageen ayaa la rabaa in la soo raaciyo oo laga soo qaado saasaa fiican xagga maaratay qaarkood waxay leeyihin xataa min xayu sixa caafimaadka iltihaab iyo xanuun iyo wax kale biyaas kugu haraaya siayna u keenin iska soo saar wa qaala aydan wuxuu yidhi famasaxa bira'sii madixii buu haddana masaxay fa aqbala bihi waa qaabiliya wejigii wa adbara gadaal buuna gaarsiiyey mara waaxida hal mara hal maru aqbala intuu gadaal gaarsiiyey wa adbara haddana soo jeediyey oo fooda ku soo celiyey waad aragtay sidii loo fasiray aqbala wa adbara qaala bahz mara waaxida riwaayada cabdillahi bin zayd madaxii maxaa la masaxay maratan waaxida hal mar ah wax riwaayo oo saxiixa oo haabita ah oo sheegaysa tacadud dhowr jeer in la masaxayo oo laiskumaa ma ma jirto saxaainka riwaayadii cuhmaan bnu cafaanna way iska ilaaqday riwaayadanna wayba caddaysay oo maratan waaxida ayay tiri riwaayada cuhmaana intii kuwii kale tiro loo sheegay oo alaaan alaaan la yidhi yuu wamasaxa ra'sow iska yidhi wamasaxa ra'sow wadaasii tanna way sii caddaysayoo maratan waaida hal mara la masaxaya qaala bahz imaam shaafici asaga wuxuu leeyahay waysadaasay la socotaayoo wejigii haddaa saddex masaxday saddex jeer dhaqday madaxuna sidoo kale u weeye qaala bahzun amlaa calaya wuhayb wuhayb baa ii yeedhiyey hada alxadiida ah xadiikan wa qaala wuhayb isaguna wuxuu yidhi amlaa calaya camar baa ii yeedhiyey bnu yaxya hada alxadiida marateen laba jeer marka waxaa weeyaan musalsalun bilimlaa imluhu ee yeedhinta iyo kitaabada waxay ka mid tahay duruqu taxamul xadii qaabka xadiidka lagu naqliyo ee lagu soo taxamulo ayuu ka mid yahay waan soo maray riwaayatu waraat waraat mawla almuqiira wixii uu leeyahay mucaawiya uktub lii fakataba lahu marka kitaabada waxaa ka mid tahay duruqda cilmiga lagu kala qaato inaad qofkan aad u dirto masaj oo tiraado xadiidka xadiidka deen ka warisa hadhow ama aad qoraaltaas tiraada qaado ama kitaabkii laftirkiisa meel ka helo wijaadadii farti sheekha uu helo waxaasoo dhanba waa duruqu taxamul xadiid way kala sarraysaayo assimaacu min lafdi sheekh iyo alqira'atu cala sheekh baa ugu xoog badan in sheekhi uu akhrinayo ardadu dhegaysato iyo in ardada mid ka mida uu ku dul akhriya sheekhii ardadii kalena ay dhegaysato sidaa wax lagu kala qaatana way jirtaa xadaanaa haaruun binu macruuf qaala xaw xadaanii haaruun binu saciid alayli marka laba haaruun weeye oo muslim shaaikhdiisa ka mida kaa hore haaruun binu macruuf baa la dhahaa xaabuu ku yidhi waxadaanaa haaruun bnu saciid alayli wa abu aahir qaaluu waxay dhaheen xadaanaa ibnu wahbin ahbaranii camr bn xaari u fiirso ixtiyaadka iyo cinaayada iyo waracnimada imaam muslim raximah اllahu tacaala uu fariidka ku yahay khaaska ku yahay qaabka uu u ilaaliyo asaaniidda iyo ruwaadda dariiqa ay wax ku kala wariyaan siduu u dhowro ee u ilaaliyo wax lamida ma jirto ah, taxadarka uu ku sameeyo hadda wuxuu ku yidhi xadaanaa haaruun bn macruuf halkaasuu dhigay markaasu haddana wuxuu kale xadaanaa haaruun ibnu saciid alayli wa abu daahir maxay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin oo raba inuu kuu kala saaro hal mar buu dhihi karaa xadaanaa haaruun bnu macruuf wa haaruun bnu saciid alayli wa abu daahir qaaluu xadaanaa ibnu wahmin saas waa suuragal baheed laakiin wuxuu ilaalinayaa siiqadii qaabkii iyo riwaayada dariiquu kusoo taxamulay liannahu dariiq kasta oo duruqu taxamul ah waxaa ku aadan siiqa min siiqi aladaa siiqo lagu dhaho oo lagu gudbiyo marxalatu taxamul wataxsiin iyo marxalat aladaa waliblaq waltacliim laba marxalo wey qaabkaad cilmiga ku soo qaada marka hore iyo qaabkaad haddana hadhow ku gudbinayso sead cilmiga ku baratay saad ku baratay markaa sidaasoo kale hadhow markaad gudbinna qaabkaad ku gudbinaysaa markaas wey marka sheekhan imaam muslim ah sheekhiisa haaruun markuu ka maqlaaya xadiidkan arda badan baa la joogtay ardaa la joogtay keligii ma haaruun bilmacruuf buu yidhi wuu noo wada warramay amaa haaruun ibnu saciid alayli iyo abu aahir markuu ka maqlaayey keligii baa ka dhagaystay waxadaanii haaruun ibnu saciid alayli waxdahu keligii wey waa abu aahirna wuu ii warramay buu leeyahay aniga keligii buu ka dhaga tahay sidaa horta waxaa wey waa qaabka ugu talagalay inuu ku kala saaro qaab kalena way soo socotaayoo qaaluu xadaanaa ibnu wahbin cabdullaahi ibnu wahbi almasri bay saddexdooda ka wariyeen baranii baranii ibn wahbin wuxuu yidhi qaalaa ku jirta meesha baranii waxaa ii warramay camr binu xaari baa ii warramay baranii camr binu xaari ahbaraniida marka saddexdoodaba ma ikhbaar bay ku wariyeen maya taasuu kadar ku caddayn doonaa dhow ahbaranii camr binu xaari ana xabaan ibn waasicin xadaa ana abaahu aabihi xadaahu anahu samica cabdlahi bnu zayd bnu caasim almazdani yaa ii warramay maqlay bu le yadkura isagoo sheegi anahu raaca rasuul allah nabiga calayhi salaam inuu arkay cabdullahi bnu zayd tawada'a nabigoo weysaysanaya famadalla waa luqluqday uma stanfara waa iska soo firdhiyey markuu sanka biyihii geliyey uma qasala wajhahu wejigiisi buu dhaqay alaaa saddex jeer wa yaddahu lyumnaa gacantiisa midigteeduna alaa saddex jeer buu dhaqay walukhraa midi bidixdeedna alaa saddex jeer wamasaxa bira'si bimaa'in biyuu madaxii ku masaxay hayra fadli yadihi gacantiisa wixii ka soo haray qoyaankii ka soo haray biyo aan ahayn oo cusub buu madaxa u qaaday masxu raasi marka waxaa weeyaan waa xubin gaar u taagan oo biyaheeda in loo qaado u baahan kolba haddii la masaxaayo oo aan biyo lagu shubaynin gacmihii qoyaankoodaan marmarin ma dhihi kartid masaxa bira'sihi bimaa'in jadiid biyo cusuboo hayra fadli yadihi gacantiisa biyihii ka soo haray aan ahayn ayuu u qaaday madaxa masxidda laakiin dhagaha iyagu biyo cusub looma qaadayo waxaa ku filan madaxa aad masaxaysaad raacinaysaa lanna waxaa soo aroortay nabigu inuu yidhi alayh salaam aludunaani min alra's labada dhagoo waxay raacsan yihiin madaxay ka mid yihiin madaxa markaad maseexaysaa dhagihiina raacin isku dhammaatay aludunaani min alra's way jirtaa culimmada iyo qaar kamida oo gaar u kala qaday leanna dhagaha maseexidooda marka laga hadlaayo saddex suura ayaduna jirta in madaxa la raaciyo oo xadiidkaad ku camalfasho aludunaani min alra's iyo inaad tiraahdo maye eh wejigaa la raacinaya wejiga ayaa la raacin markii aad maaratay eh, aad dhaqayso iyo in gaar biyo gaara loo qaado biyo gaari loo qaado ah, gaar biyo loogu qaado haddii biyo gaar loogu qaado waa xubin gaaroo mustaqilo sida madaxoo kale weeyaanoo saasay leeyihiin haddii la yidhahdo madaxaa la raacin aludunaani min ara'si weeyaano xadiidkaasaa la raacaya haddii la yidhaahdo wejigaa la raacin markaa wejiga dhaqaysaa iska sii marsanaysaa oo maba kala foge waa isku dhegan yihiine ayaduna waa wej oo qolaad daliishanayso oo qaarkood waxay meelaha daqiiqa ee fuqahadu wax ka soo saaratay ka mid tahay ducadii sujuudda sujuudu tilaawadana way ku soo aroortaye sajada wajhi sajada wajhi liladii khalaqah wa sawarah wa shaqa samcah soo maarti sajada wajhi liladii khalaqah wejigay wuxuu u sujuuday allihii abuuray liladii khalaqah wa sawarah wa samcah waa basaara soo maarti samcigii xaggee la raaciyey iyo maqalkii wejigii baa la raaciyey marka waxay leeyihiin aludunaan maca alwajhi qaar halkaas ka soo saaranaya laakiin xadiidkan hadda wamasaxa bira'sihi bimaan kayr fadl yaday waa madaxa dhagahana sida xooga badan xadiidkaasaa ku cad leanno kan waa mafhuum mafhuum iyo manduuqna manduuqaa la qaadani marka aludunaani min ara's waqasala rijlay xataa anqaahumaa ilaa uu ka nadiifiyey qaala abu daahir xadaanaa ibnu wahbin can camr ibni xaariin <clears throat> baabun aliitaar in witir laga dhigo iyo tiro isdheer filistinkaari sanka biyaha marka la gelinayo la sandaarsanayo istintaarka hadda wuxuu ku wadaa biyihii istinshaaq buu ku wadaa oo kadib dana istintaar laska soo saaro iyo wlistijmaari istijmaarka istijmaarku waxaa weeyaan alistinjaau bilxajaari markaad aad xaajo gudato dakarka ama muxuu ahaa duburka qofka marku uu xaajo guto oo kaadidii iyo saxaradii waxaa u bannaan inuu dhagax ku istijaysto meesha biyihii meesha biyihii way gelayaan marka sijada ayada ah caynu nijaasa way tirayaan laakiin wixii ku hadho oo aar ahna waa macfa waa la cafiyey wixii ku hadho oo walidaalika biyaha ka fiican dhagaxa leanno biyuhu caynu najaaza wa aariha labadaba way baabiinaysaa biyaha wax loo dhigo biyo oo wax lagu dhaqo lagu nadiifiyo oo lamida ma jirto ma jirto ah. marka laakiin waxaa ku banaan istijbaar inaad samayso dhagaxa dhagaxa markaa iyo masalada istijbaar iyo arrimaha masalada gaara waaye saddex dhagaxba oogu yar dayib waxaa la mid ah wax kasta oo angegan oo goynaya muxuu ahaa cayntii iyo sacaaradii wixii baabi'inaya oo aan haddaad aan muxtaram ahayn muxtaram ahayn waxaan ka wadnaa yani cuntadii la cunaayey iskagama tiri karti ambad canjeeraha ama rooti baan iskaga tiri lama ogolo lafihii lama ogolo waxyaalahaas waa la diiday laakiin geedkii iyo hadda baalkan xaashida ee la isticmaalay iyo waxaasoo dhanba kal xajar leanna ujeeddadu waxaa weeyaan maadada xajarka wixii lamid ahoo idin oo xukunka kala mid ah oo dhanba waa xikmada loo jeeda waxaa weeyaan len sharcigeenna waa mucallal cilla buu leeyahay cilluu leeyahay walaxkaamu taduuru maca cilla marka ujeedadu ma aha shayga waxaa weeyaan macnaha uu keenayo wey macnihiina waxaa weeyaan inay wax kasii fiican la helaa dhici karto dhagaxii qala xadaana qutayba bnu saciidin wacamru naaqid wamaxamed bn cabdillahi bn numayr qaal jamiican can ibni cuyaynata sufyaan qaala qutayba wuxuu yidhi xadaana sufyaan can abi zinaad can acraj can abi hurayra yabluqu bihi nabiya sala allah alay wasalam isagoo nabiga gaarsiinaya marfuuc wey xadiidu qaala wuxuu yidhi ida stajmara axadukum axadkiin markuu dhagax isticmaali rabo falyastajmir dhagaxa isticmaalo witran tiras dheer witr maxaa ugu yar halba ugu yar marka haddii sidaan hadduu witr la dhaho oo xadiidka lagu wado iطlaaqiisaasi wuxuu keenayaa in hal xabbo hadday kugu fillaato oo wixii ay kaa tirto ay ku filanta laakiin waxaa xadiidkan isagaa iطlaaqiisa qayday nabiga inuu nahiyey calayh salaam an nastanjiya biaqal min alaati axjaar saddex dhagax wax ka yar inaan ku isjeysanno nabiga waa naga nahiyey sala allah alay wasalam hal dhagax marka kuma filla ujeedadu dhagax ma ahe waa masaxaadka saddex masax hadduu dhagaxu saddex qaybood leeyahay saddex gees yahay oo saddexda gees uqaqaybisa dhan ma laha saasay fuqahadeena dhaheen falyastajmir witra tilasdheer marka saddexda waa u yar hadday meesha ku filaata khayr hadday ku fillaan weydo mid afaraad baad isticmaali way kugu fillaatay soo maaha witirki raadi mid shanaad ku dar wahaakadaa sidaasaad ku wadaysa witir ku khatin istijmaarka marka sidaa wey marka shuruud bay dee furuucu fiqi iyo masaaisha ay masaladan aad baa looga hadlaa aad baa looga hadlaayo goorta dhagax uu kugu filaani maxalkii waa inuu waxaan ku egyahay hadduu kugu daato oo qofku waa isku binjaxaaray maalan binjixaar buu sameeyey waxbaa ku daatay bariiraq ma taqaana bariiraq baayaa ka imaaday oo binjaxaarna waa la dhahaye marka meelihii meeshii o dhan bay dhaaftay oo lugtaa iyo lugtaasi raacday markaasi laabudda min ma biyo waa in la helaa kuguma fil maxalkiiba hadday gudubtoo dhaafto wixii asagaha falyastajmir witra marka le waa meesha maxalka weeyaan waa inaan angegi meesha kugu angegi wixii hadduu kugu angego khalaas ka gaadhsii marka iyaduna ida istajmara axadu fali ayib marka meelahan oo kale waxaa gala mas'alat alwaswasa waswaas baa gala gaar ahaan dadkii hore iyo fuqahadii akaanleydi hore axkaanleyda hore dalabadii iyo xertii hore iyo dadka maaratay eh, aan aad aqoonta usii lahayn dhagaxa iyo waxa markii la isticmaali jiray aad bay ugu rafaadaan oo dhagaxaasi maaragtay istibrihii lays-amray inay xadda la gudbiyo ma banaana oo nabigeena calayh salaam waa diiday tanaduc weeye halaka almutanadicuun buu nabiga alay salaam yidhi kuwa isku adkeeye wax isku dhidhiba ya kaadidu waad kaadisay waad hubsatay way kaa dhammaatay aayar tir soco inaad maantoo dhan kula jirta dhagaxa gollanka oo aad ma aad so socoto kol boodboodo kol xag boodo inta ku hayso kullu hada wey tanaduc weeyaan xanuun iyo waxayna keeni kartaa dhibaato inaad ibta gaadhsiiso oo qofku cudurro meeshaa ka qaado marka tanaducaa shareecadeena ma ogolo wa tawadaa qofka markuu weysaysta axadukum axadkiin falyajcal fii anfi sankiisa maan biyaha yeelo waa istinshaaqi iyo sandaarsigii uma liyanuru iska soo firdhiyo somaart xadiidkan wuxuu ku kulmiyey alistinshaaq walistinhaar sanki intuu biyaha geliyo ha iska soo firdhiyo qaala xadaanii maxamed bnu raaficin qaala xadaana cabdrazaq min hamaam qal abarana mcmcnma bn munabihin qaal hada ma xadaana abu hurayrata can muxamedin rasuul lahi sal la alay sl dakra xadiia minha waqaala rasuul lah nabigu wuxuu yihi alayh salaam riwaayata hamaam baa iska dhashay kadaas idaa tawadaa axadukum axadkiin markuu weysaysanay falyastanshik ha san daarsado biminkhirayhi labada bacraar labada san sandulka ah min almaa biyihi ha geliyo uma liyantahir ha iska soo firdhiyo somaart waa jamcun bayna alistinshaaqi walistintaar in sanka biyihii la geliyo oon loo daynin oo laga soo firdhiyo sidaas weeyaan markaan soo firdhinaya in gacanta lagu qabto ayaa fiican bidixda gacanta bidixda lagu qabto oo fibles ka xataa imaam maalik raximahullah qofka intuu biyaha sanka geliya isagoo gacanta saaran fiif dhahaya wuxuu yidhi akhaafu an yashbaha alxayawaan xooyawaan inuu shabahan ka baqaya xoole inuu shabaho oo dameer barrufir oo kale marka gacanta inaad saarto fiifsa tiraa fiican qaala xadaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calaa malikin can ibni shihab الzuhri can abi idriis alkhawlani caid llahi bni cabdilah can abi hurayrata dawsi radi allahu canhu ana rasuula اllahi sala اllah alيه waslama qaal man tawada'a qofkii weysaysta falyastanfir sanka biyihii u geli haska soo saaro waman istajmara ninkii dhagax isticmaalina falyuutir witir iyo tirees dheer ha ka dhigo saddex baa ugu yar witir ku dhammeey haddii kugu filan weyda xadaana saciid bnu mansuur qaal xadaana xasan bnu ibrahim qaala xadaana yunis bnu yaziidin xa waxadaanii xarmanat bnu yaxya tujaybi meelba meelaan raba inaan ishaaro oo intaan hadalkana ku soo daray aanan inii sheegin baa jirta markaan sanadka ka hadlaynay maxaan idhi ya midda hore waxaan idhi haaruun ibnu macruuf iyo haaruun ibnu saciid iyo abu daahir sababta loo kala qaaday soo maana fahmin ya middan dambe gadaalna muxuu ku yidhi qaala abu daahir muxuu ku yidhi markuu dhamay sanadkii qaala abu daahir xadaanaa ibnu wahbin can camr ibn xaarif ayaduna waa laiifa iyo cinaayo kale iyo ixtiyaad kale oo musanifka uu aad iyo aad oo arta uga taxadarayo macnaheeduna waxaa weeyaan labadan sheekhee kale waa haaruun binu macruuf iyo haaruun ibnu saciid markay ka wariyeen ibnu wahbi ibnu wahbi sheekhiisa camar ibnu xaari wuxuu kaga wariyey akhbara wuxuu kaga wariyey akhbaranii camar binu xaari buu ku yihi soo ma marka akhbaranii camar binu taasi saddexdoodii markuu sheegaybu wuxuu ku yidhi qaaluu waxay dhaheen haaruun bin macruuf iyo haaruun bnu saciid iyo abu daahir qaaluu xadaanaa ibnu wahbin qaala wuxuu yidhi akhbaranii camr bnu xaarif waxaad moodaa marka dariiqan in dhammaantood sheekhu sheekh sheekhooda ibnu wahab uu kaga wariyey sheekhiisa camar bnu xaarif ahbaranii inuu kaga wariyey saasay ku moodsiinaysaa tiibuu kuleeyahay maye eh labada haaruun yaa sheekhu sheekhooda ibnu wahbin uu kaga wariyey camar akhbaranii amaa abu aahir asaga riwaayadiisa ibnu wahbi wuxuu sheekiisa camar binu xaarif kaga wariyey can can buu kaga wariyey qaala abu aahir xadaana ibnu wahbin can camar ibnu xaari kuwa kalena maxay ku dhaheen ahbaranii camar bnu xaari iyaduna waxaa weeyaan waa dariiq kala weeye ku noqo meesheenni qaala xadaanii bishr bnu xakam alcabdi qaala xadaana cabdاlcaziiz yani daarawardi can ibn اlhaadi soo maha xadaana saciid bn mansuur xadaana xasan bn ibrahim qaala xadaana yunis bn yaziid alayli xa waxadaanii xarmalatu bnu yaxya tujaybi qaala akhbarana ibn wahbin cabdullahi bn wahbi masri weeyaane qaala akhbarana yunis bn yaziid can ibn shihaab maxamed bn muslim ibn abdlaahi maamed bn ubaydahi bn abdlahi bn hab الzuhri maamed ibn mslim bn ubaydlahi ibn abdlahi bn hab الzuhri imaam malik sheekiisi wey rag badan buu sheek u yahay yunas baaba kamid ah eh, ardada ibnu shihaab xadith walaa xaraj wax la koobi kara maaha laakiin waxaa weeyaan malik waxaan u sheegay aad buu u jeclaa ibnu shihaab sheekiisa ibnu shihaab aad buu u jeclaa wuxuu dhihi jiray xadiiu ibni shihaab kalqabasi fi lbaab xadiiu ibni shihaab kalqabasi lilbaab yani xadiidkiisa walidaalika kitaabkiisa muwaطa xadiidka uu ku bilaawdayna ibnu shihaab baa iskale can ibni shihaab buu ka wariyey xadiidka uu ku dhameeyena ibnu shihaab ayuu ka wariyaa marka aad ba u jecla akhbarana abu idriis alkhawlaani caayidullah annahu samica aba hurayrata wa aba saciidin alkhudriy yaquulaana iyagoo le qaala rasuulu llahi sal l slam bimili qaala xadaana bishr bn اlxakm alcabdiyu qaala xadaana cabdاlcaziiz can daarawardiy can ibn اlhaadi ibn اlhaadi yaziid bin cabdillahi ibn اlhaadi can moxamed bin ibraahim haadi waxaa loogu magacaabayna waa laqab haadigu wuxuu ahaa nin deeqsi ah oo habeenkii markay dadku ay xaroodaan oo dadkooda damiyaan isagoo dad buu shidi jiray si martida meelahaa socota usoo fiirsato oo deena martidaa uu soo dhaweeyo isagaa marka lagu soo hanuuni jiray oo dabkaa lagu soo hanuun haadi logu dhiciyey can moxamed bn ibraahiim can ciisa bni طalxata can abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya sala allah alيh waslama qaal ida stayqada axadukum axadkiin markuu tooso min manaami hurdadiisa falyastanfir intuu fara xasho ha luqluqdo oo ha sandaarsado waysadii intuuna gudagelin falyastanfir sanka biyihii uu geliy haska soo saaro alaaa maraat saddex jeer faina shayaana shayaanku yaritu wuxuu baryaa calaa khayaashiimihi sanbacaraarkiise khayaashiim jamcu khayshuum sankaa dulkiisa dulkaasuu shayaanka habeenkii baryaya maxaa yeelay shayaanku waa wax xun meel xun un buuna isticmaalaayoo galaa meelaha wasakda iyo nadaafad darida nadaafad darida shayaanku halkaasuu gelaya dadkan haddaa arkaysa ee uun cilaajka iyo un loo daba wareegaayo magaalada dadka arkayso nadaafadarrida aabba u ah wasaqda haddii la zuuliyo oo magaalada kariin laga dhigo oo jidadkeedii wasaqdeedii iyo lafaha qashinka ee meelaha taagan ee shaydaanku uu ruugayo laga nadiifiyo wuu yaraan lahaa shaydaanka meel uu lafa u doontuu raadsan lahaa iyo wasaq uu galo guriga udgoon ee baraafuunka leh iyo qofka tayibu raa'ixada ah jinniga iyo shaydaanku way ka fogaadaan inaad mar walba soo udugto isticmaasho gurigaada qaaqiso udgoonayso ku dadaal meel allaala meeshii wasakh soo galaa ilan wasaan weeyaane fa ina shayaaiina yabiitu wuxuu gal calaa sankaa markasta baclaarkaas oo ay waxyaalaha dee kasoo nafaayaadka sanka ka soo baxa kor ay meeshaas kuu imaadaan halkaasuu deen yuu barya habeenkii halkaasuu baryaya qofka bini aadamkaana jirkiisa laba duleelbaana xidhmin laba duleel baana xidhmin inta kale way xidhmaan hadda indhaha oo kale ilahay dabal buu sameeyey warkaa saaxata dam waa isku qabsan afki waa isku qabsan oo waxoog ooga shima loogu talagalay ayay leeyihiin laakiin dhagaha iyo sanka labada ayagu iska furan yihiin labada ayagu iska furan yihiin labadii marka shaydaanku isticmaali sankana wuu baryi dhagahana uu ku kaadiyaa markii nin saxaabiga uu yidhi waagaa igu barya saan u hurdoo salaada igaga tagta ama nin nabiga ala slam loo sheegay rajulun yanaamu xataa waagu ka baryo rajulun baalahu shayطaanu fii udunayhi shaydaan baa labada ogood kaga kaadiyey saasuu nabi sal allah alay slam yiri shaydaanku waa makhluuq caalamu ljinni iyo caalamu shaydaan iyo caalamu almalaa'ika intaba ilaahay wuxuu u sahlay alkhafaa in ay isqariyaan oo isfududeeyaan oo isyareeyaan ayuu ilahay u sahlay subxana wa tacaala in hadka marka uu galo waxyaalaha ilahay u sakiray bay ka mid tahy oo marra isweyne weynaado marra uu asalkiisa ka noqo marra u soo yareeyo ilahay baa u sahlay subxana wa tacala marka sanka iyo dhagaha iyo meelahaas way isticmaalaya afka waa kii nabiga calay salaam uu yidhi idaa tataaba axadukum falyakdim markuu axadkiin haamsano afka uu leeyahay gacantaa saaro faina shaydaana yadkul shaydaanku waa gelaya laakiin waxaa soo aroortay nabigeenu inuu yidhi calayh salaam ina shayطaana laa yadkulu khalqa laa yaftaxu khalqa albaab xidhan ma furi karo meel xidhan oo oor astooran ma furi karo lakiin meel furan waa gelaya waa gelaya marka sanka markii hurdada laga kaco hala sandaa siduu nabiga alay salam halaga nadiifiyo oo wixii halaska soo saaro shaydaanka meeshaasa baryayahay qudrada ilaahay awooddiisa makhluuqa uu abuuray siduu rabo ayuu u abuuraya waana u sahli karaa wallahu calaa dalika qadiir wa calaa kulli shayin qadir wax kasta waa kala قال xdثna اسحاq بن ibrahيm ومحamed بن rاaفع qال iبن rاaفع xadثna cبدالرزاq أخbarna iبن jurayج cبdالmلki qال أخbarna أbu الزubayr أنhu samca jabir بن cabdاللahi buu mqlo yqulu leh qaala rasuul lahi sal la alay waslam nabig wuxuu yidhi istajmara axadukum axadkii markuu istijbaar dhagax isticmaalayo dhagax iyo wax saas oo kalea falyutir tiraastar ka dhigo baabu wujuubi qasli rijlayni labada lowod in la dhaqo waa waajib bikaamilihima dhammaantood dhammaantood oo aan la masixin liannahu jamhuur ahlilcilmi waxay qabaan in la dhaqaayo bal ehlu sunna oo idilba ijmaac weeye ahlusunna oo idil saasay qabaan ilaa maa shada axmed binu jariir iyo ay ka sheegaan bacd almuctazila iyo shiicadoo caan ku ah in la masaxo shiicadii raafidada lugaha ma dhaqaan way masaxaan qira'atu waarjilikum ah, wamsaxuu biru'uusikum waarjulikum waarjulikum qira'at اlkasri ayay deliishanayaan waxay leeyihin cadfun cala almamsuuxi wاlmacduufu cala almamsuuxi mamsuux madaxii la masaxaya haddii lagu cadfayana waa la masixi ayay leeyihin laakiin jumhuurtu riwaayada waarjulakunna waa haystaan midana icraabteeda sida ay kuwa u qaateen ma aha maxalka un weeyaane waxaa weeyaan mansuubkaasi ku cadfan tahay waxay ku cadfan tahay idaa qumtum ila salaati faqsiluu wujuhakum ku cadfan tahay iqsaalka qasliga ku cadfanta in la dhaqaaya axaadiista nabigaana fasirtay alayh salaam lama haya nabiga oo masaxay bale walaakiin doonta waciidka daran iyo goodiga daran liman masaxa qofka masaxa ayagoo lugihii ay iska bannaan yihiinoo qof ku jirin marka laga hadlaayo waa markay qof ahayn waxyaalaha jamhuur ku jawaabtay kamid tahay qiradaasi waa arjulikumta xataa haddii la dhaho waxay ku cadfan tahay wamsaxu waa markii ay luguhu qof ku jiraan hadday qof ku jiraan ood kufeyn qabto markaa waad masaxaysaa wamsaxu masaxa biarjuli kolka laga masixo qowlan waaxida dhib male qaala xadaanaa haaruun bnu saciid alayli wa abu daahir waaxmed bnu ciisa qaaluu waxay dheen akhbaranaa cabdullahi bn wahbi almasri can makhramata bnu bukayr can abihi can saalim mawlaa qaala dakaltu calaa caaisha radi allahu canha ayaan u galay calaa caaisha zawji nabiyi nabiga xaaskiisii sala allah alay wasalam yowma maalintii tuwufiya la oofsaday sacad bin abiwaqaas sacad bin abiwaqaas sacad binu maalik azuhri radia allahu canhu ardaa wuxuu ku dhintay caqiiq eh, wuxuu ku dhintay eh, caqiiq buu ku dhintay halkaasa laga soo qaaday masjidka nabigaa la keenay calayhi salaatu wasalaam oo qofka meydka meesha ku dhintay laga qaado meel kale la geeyo ay u daliishadaan culamada qaar ma kala dheera axad casharat mubashariina fi ljana buu kamid yahay fadakala cabduraxmaan markuu maalintuu dhintay ayaa waxaan u galay buu leeya caaisha fadakala cabdiraxmaan bin abubakar baa soo galay cabdiraxmaan bin abubakar waa walaalkeed oo shaqiiq ah fatawada'a waa weysaystay cindahaa walaashiis caaisha agteeda ku weysaystay faqaalat waxay tiri intay maba xadaystay yaa cabdaraxmaan asbiqi lwuduu'a waysada ku xeeldheero oo gaadhsiiya xubnaha fa inii samictu rasuul allah nabiga calayh salaam baa maqlay calayh salaam oo yaquulu leh weylun lilacqaabi waadiga naareed wuxuu u sugnaaday weylun baa u sugnaaday lilacqaabi cirbaha min annaari xaaluu yahay weylkaasi ama min annaari ku bayaansan waadi naareed waxaa geli cirbaha lugaha gomadahooda aan biyaha la gaadhsiinin marka la weysaysanayo weylun lahu naar baa u sugnaatay wixii naar lagu goodiyana waa kabiira min alkabaa'ir dembi weyn wey marka ha masixin oo meel ha ka tegin in yar ha ka tegin وxadثnي xmل بن yaحyى qال xadثna iبن wهb أخبرnي xaywة iبن شhريح qال أخبرnي محمد بن cبدالرحمن أن abاه cبdاللahi mولى شhdاd بن الhاdي mولى شhdاad intaba waa isaga saalim mولى شhdاad yaan soo maray haddana maxaa marayna abا cabdاللaahi mولى شhdاd بن الhاdي waa isku mid un waa imaan doonaan kuwa alfaad kalena ayb xadث أنه dkل عlى cائشha fذakra canha can nabi bimili xadiidka hore wax lamid mutaabaco waxadaanii moxamed bnu xaatim wa abu macn الraqaashi qaala xadaana cumar ibnu yunus xadaana cikrima bn camaar qaala xadaanii yaxya bn abi kaiir اlyamani qaala xadaanii xadaana labadaas kale kala garan waaye o abu salma bn cabdالraxmaan qaala xadaanii salim mawla mihriy soo maarti salim mawla mihri waa kuma ibnu shadaadkii wey cabdlaahi mawla shadaad bn hadigi wey qaala kharajtu ana aniga iyo cabdiraxmaan bin abubakar baa baxnay fii janaasati sacad bin abi sacad bin abi janaasadiisii baan u baxnay fa mararnaa waxaan soo marray calaa baabi xujrati caaisha caaisha qolkeedii albaabkiisii fadakara markaasi ku aweysaystay cabdiraxmaan oo walaalkeedah markaasi u sheegto tir iska hagaaji can inabiy bimilihi xadika wax lamid aw milahu qaala xadaana salama bnu shabiibin qaala xadaana alxasan ibnu acyan qaala xadaanaa surayxun xadaanaa nucaym bnu cabdilaahi nucaym bn cabdilaahi almujmir an salim can saalim mawla shadaad bn lhaadi qaal kuntu waxaan ahaa ana ani ibnidaasi waa waa shaad ibnidaas saalim mawlaa ya oka waan soo marray soo ma saalim mawla shadaad ibn اlhadi laakin waxaa imaan doonta mid aan sheegay waa ibn ibnu shadaad ibnu shadaad baan jirin ibnu shadaad ma jirte shadaad ibnu اlhadi saasa sax ayb can saalim mawla shadaad ibn اlhadi qaala kuntu waxaana ana maca caaisha radi allahu canha falakana can bimithlihi waxadaanii zuhayr bn xarb xadaana jariir xaaq waxadaana isxaaq ibn ibraahim akhbarana jariir bn cabdilxamiid can mansuur bn muctamir can hilaal bn yasaafir can abi yaxya can cabdillaahi bni camar qaala rajacnaa maca rasuuli lah sal slam riwaaya jirta ibnu ku darayso rajacnaa maca rasuuli lahi sala la alay slam bimakata ila lmadiina makaan ka soo gadoonnay xagga madiina anagoo soconna xataa idaa kunaa markaan marayna bimaa'in meel biyo lahoo biariiqi waddada ku yaalla jidkii aan soconnay biyo ku agyaallo iyo bahol ama ceel ama war iyo balli iyo waxaasoo kale ayaa tacajala waxaa degdegay qowmun dad baa degdegay cinda alcasri casarka waqtigiisi bayna fatawama'uu weysadii bay boobeen wahum cijaal ayagoo degdegayay weysaysteen faintahaynaa ilayhim waan gaarray wa acqaabum cidhbahoodii oo taluuxu iftiimaysa lam yamasaha almaau biyowna taabanin wixii cidhibtoodii ay caddahay ilaa markaad biyihii meelay ka engegan tahay meel ay ka dhaqan tahay meeshii dhaqneed yarmadow waa fuula biyihii baa yar qarin laakiin inta yar ee bannaan en biyaha gaarin inta kale jirka waa ka muuqataa taluux kaanow inay ifayso lam yamasaha almaau taabaninba faqaala rasuul lah sl iyaga bay ka tageenoo cirhbihida ka badboodeen waxba imaansaxeen faqaala rasuulu lahi sala allah alay waslam wuxuu yidhi weylun lilcaqaabi min annaar waadiga naareed cirhbahaasu u sugnaaday naar xaggeed biyaha aan la marinayninee laga booday asbiqu lwuduua waysada hagaajiya waysada dhammaystira taam yeela asbiqu lwuduu weylun lilcaqaabi min annaar iyada oo hor la maryana way jirtaa oo mudraj weeye mudraj weeyaan riwaayadii abu hurayra asbiqu lwuduu asbiqu weyl caqaabi min naar abu hurayra wey taas وxadثna abubكر بن abi شhayba qal xadثna وkiic سفyaan xا وxadثna iبن مثنى وبن بشhاaر qال xadثna محamed بن جعفر qال xadثna شعبة kilaaهma عن maنصوr بhda الاسناaد وlaysa في xadيiثi شعبة أsبqu الوضوء kuma jirto وفي xadيiثi عن abi yaحyى الأعرج baa ku sugan qال xadثna شhaybان بن فروخ وأbu كامل الجحdري فضyل بن xusayn جamيiعا dhamaanba can abi cawاnة qaala abu kaamil xadaanaa abu cawaana wadax can abi bishrin jacfar bin abi waxshiya abu bishr jacfar ibn abi waxshiyata can yuusuf bin maahikin can cabdillaahi bn camr bn caasi radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi cabdullaahi bnu camr takhallafa cana nabiyu nabiga naga dibdhacay fii safarin saafarnaaha safar aan safraynay buu nabigu gadaal naga jiray sidaasayna caadada nabiga ahayd dagaalka markii la galo safka horuu qabsan jirin qof ka horrayn jirin ma jirin nabiga calayh salaam laakiin marka la socdo oo socodka lagu jiro gadaal buu socon jiray si dadka dambe uu u ogaado rasuulka calayhi salaatu wasalaam qof baa gaadiidka ka halaabi karaa ama ka xanuunsan karaa rartiguu saaraa qof baa asagaba xanuunsan kara qof baa wax ku dhici karaa gadaal marka nabiga calay slam buu jirayaa leannu saxaabada mar walbaba hor hadduu nabiga gadaal ka jiro way u tareebayaanoo way ka warhaynayaanoo laftu udhigayaan lakiin hadduu asaga hor socdo nin walba rasuulka gaar ayuu leeyahay kuwaa marka laga tegey marka nabiga calayh salaam wuxuu ahaa saaqi lqowm gadaal buu ka kaxeyn jiray sala allah alay ali wasalam faadrakana nabigaana soo gaaray waqad xadarat salaatu lcasri salaadda casaroo la gaaray ayuuna soo gaaray wuxuu dadkii intay biyo ku duldegeen meel biyo leh ay biyihii ku weysaysteen oo boobsiiyeen waysadii fajacalnaa waxaan gudagallay namsaxu calaa arjulina inaan lugihii masaxnay meeshii la dhaqi lahaa lugihii oon qof ku jirin ayaan korka kasaa ugama masaxnay fanaadaa waa dhawaaqay nabiga calayh salaam naadaa bukhaari raximah llah fiqigiisay ka mid ahayd abwaab inuu baabaysan jiray baabulcilmi in cilmiga kor lagu dhawaaqi karo waylun liltanaadaa waylun lilacqaabi min annaar waa adiga naareed lilacqaab buu u weylkaa min annaari buu ka ahaa waa waadi naarta ku jira oo naartu ay ka subxaanalaysato waadi naar ah oo naarta inteeda kale ay kamaaratay ka cudurbilaysanaysa wey xadaana cabdiraxmaan bnu salaam aljumaxi qaal xadaana arabiic yani ibnu muslim can muxamed huwa bnu ziyaadin can abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya sala allah alay wasalam ra'aa rajula nin buu arkay lam yaqsil caqibayhi cirbihiisi aan biyihii marayninoo dhaqin faqaala wuxuu yidhi weylun lilcaqaabi min annaar waadiga naareed waxaa iskale kuwa cirhbaha aan dhaqinay masixin waa aratay jidhka dadka qaar biyaha inay u fiirsadaan mooyeene haddii qofka uu shuquuq leeyahay ama qof iska maaragtay hilibna uu yahay oo hilibkiisa uu xalus iyo eh, hilibkii meelahaas uu yar laalaabto ama qof waayeelahoo isku yar dhadharay uu yahay ama qof weydahoo lafihii hoostoodii maaragtay ay god tahay meelahaasi oo dhan oo biyaha ka boodi karaan in laga war ayaa la rabaa tacaahud la sameeyo gacanti gaar loo geliyo lagu celceliyo la feefeeyo waxaas oo dhan marka waa in lagu taxadaro waylu lilacqaab min annaar xaddaana qutayba iyo xilliyaha qabowga oo kale ayaguna xilliyaha qabowga ee biyuhu ay ayna si fiican jirka u qabsanayn xadaana qutayba bnu saciidin abubakr bin abi shayba abu kurayb qaluu xadaana wakiic can shucba can moxamed bni ziyaadin can abi hurayrata radi allahu canhu anahu ra'aa wuxuu arkay qowman dad yatawada'uuna weysaysanaya min almadhara madharada ka weysaysanaya madharada waa meesha laga dhahaaro qaato ama weel ha ku jirto ama balle ha ahaado almadhara makaanu dahaara makaanu miyaah almutadahar biyaha lagu weysaysta meeshoodii faqaala markaasu wuxuu yidhi abu hurayra hadalka wata asbiqu lwuduu isaga wata fainii samictu abaqaasim sal la alay slam baa maqra nabiga oo yaquulu leh waylun lilcaraaqiibi min annaar waylun waadi naareen yaa lilcaraaqiibi u sugnaaday seedaha caraaqiibtu waa jamcu curquub curquubkuna waxaa weye waa seedaha cirhbaha ka koreeya cirhibta korkeeda mxuaha seeda seeda kusoo maaratay isku xaysa cirhibta iyo lugta inteeda kale ayaa waxaa la yidhaha seedaha taagan margiyaha kuwaa weeyaan oo geysahoodii iyo meelaha dulduweelkooda iyo biyaha ay ka boodi karaan iyaga laftirkooda iyo tuurtooda waxaasoo dhan inuu dhaqan weeyaane weylun baa usugnaaday haddii kale lilcaraaqiibiba usugnaatay weyl min anaari weylka xadu ka ahaday asbiqulwud marka riwaayadan riwaayooyinka kale een caddaynin baa inay mudraj tahay tanaa ku fasiraysa abu hureyre wuxuu leey su u wado mararka qaar riwaayooyinka qaar ay soo aroorinayaan asbiqu lwuduu qaala sala la alay slam intuu dhaho wuxuu leeyahay weyl acqaab min annaar marka taas marka waxaa caddaysay asbiqu lwuduudaas abu hurayra iskaleh marka waana uun tafsiirka weylu lacqaab min annaar si looga badbaado isbaaq umaad kaga badbaadi kartaa qaala xadaana zuhayr binu xarbi xadaana jariir can suhayl can abiihi can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam weylun lilcaqaab min annaar caqaab iyo caraqiib labadaba waa la weli cirhbaaha waxausona naar xaggeeda waa waciid iyo daran weeyaan dadka yaa lagu cabsiin si ay iskaga ilaaliyaan wixii naar lagu geli lahaa ka dhowrsan way iska jir weeyaan baabu wujuubi isticaabi jamiici ajzaai maxali ahaara maxalu dahaaraha wujuubi isticaab in lagu camimo jamiici ajzaai maxali ahaara dahaarada maxalkeeda iyo meelaha ha lagu weysaysta layidhi xubnaha weysada dhammaanteed in biyihii lagu camimo lawada gaarsiiyo in la wada gaarsiiyo qaala xadaanii salamatu bnu shabiib weliba in maarata dalki la sameeyaa fiican jumhuurta waxay qabaan waxba dalki inuu shardi ahayn haddaad tacmiim ku samaysan badankaa jirki biyi gaarsan adaad qabaysan ama weysaysan waa kugu filan tahay imaam maalik baa wuxuu qabaa laabudda min dalkin marmarin marmarin marmarintaas marka waxay daawo ka tahay inaadan meel la aadan ka tegin xadaanii salamata bnu shamiid qaala xadaana alxasan bnu muxamed bnu acyan qaala xadaanaa macqilin can abi zubayrin moxamed bnu muslim weeyaane can jaabirin qaala akhbaranii cumar bn khadaab radia allahu canhu waa riwaayatu saxaabiyin can saxaabiyin ana rajula ninbaa tawada'a weysaystay fataraka wuxuu ka tegay mawduucu dufuurin cidi meesha calaa qadamihi cidhibtiisa iyuu wuxuu ka tegay in dhan in cidi dhan oona biyihii una gaarsiinin fa absarahu nabiyu nabiga calayh salaam baa arkay faqaala wuxuu yidhi irjic noqo oo fa axsin hagaaji wuduu'aka waysadaada or waysadaada soo hagaaji farajaca waa noqday uma sallaa wuu tukaday intuu soo weysaystay soo hagaajiyey yuu tukaday see la yeeli marka haddaad meel ka tagto waysadii markaad bogtaad aragto ma waysadii baa soo celini mise meeshii unbaad dhaqi mise halkii intaad dhaqdaad inta ka dambaysana aad samaynaysaa masalat almuwaalaat iyo culummada isku haya haddii la raaco haddii wakti dheer uuna meeshii uuna ka soo wareegin wakti dheer hadduu ka soo wareegin meesha yadaheed baad dhaqaysaa hadduu wakti dheer ka soo wareegay bay isku hayaan meeshii baa la dhaqaya wax ka dambayna waa la dhaqi iyo waysadii waad bilaabaysaa tustanaf acid ilwuduu baa soo aroortay soo celi waysada haddii marka markaad waysato xoogow joogta lagu yidha waraax meeshan jirkii intiisa kale ooma ekeen waysadii baad kow soo celinaysaa haddii kale halkii intaad dhaqdo yaa inta ka dambaysa maalan gacanta bidixda aad wax ka tagtay gacanta bidixdaheed ayaad dhaqaysaa madaxii baa masixi lugihiisaasaad ku wadaysaa tii midigteed baa wax ka tagtay midigta aad ka tagtay dhaq bidixdii ka dambaysana dhaq saa kuu socodsii saa wey farji uma salli tuko uma rajaca uma sallaa waa tukaday marka wuduugu ila waa shardi weeyaan shardiga salaada ayay ka mid tahay baabu khuruuji اlkhaطaayaa khaطaayaa jamcu khaiya oo khaiya jamcu khaiyatin khai'ada iyo dembiga iyo dunuubtu inay baxayaan maca almaa'i oo maca maa'i lwuduu'i waysadii maceeda ayay dembigu raaci dunuubtii saqaa'irtaheed ilaahay raxmaddiisa iyo fadligiisa waysada aad weysaysanayso xubin walba wixii dembioo iyada ay la timid biyahaysa raacayaan marka waa in waysada markaad weysanaysa niyad wanaagsan iyo inaad cibaado ku jirto ood ilaahay ugu dhowaanayso ood waa inaad ku gashaa ku gashaa leannahu dembigaba lagu dhaafayay xadaana suwayb bnu saciidin can malik bni anasin xa waxadaana abu طaahir wlafdu lah akhbarana cabdullahi bnu wahbin can malik bni anasin can suhayl bn abi saalixin can abiihi can abi hurayra radi allahu canh ana rasuula اllahi sala اllah alيه wasalam qaala wuxuu yidhi ida tawada'a alcabdu lmuslimu addoonka muslimka markuu weysaysto awilmuminu muminka waa isku mid markii mid gaar loo sheego kii kale waa soo geliye faqasala wajha wejigiisa uu dhaqo kharaja min wajhi wejigiisa waxaa ka baxaya kullu kharaja waxaa bixi min wajhihi kullu khai'atin dembi kasta oo nadara ilayha uu ku fiiriyey bicaynayhi indhihiisa macalmaay biyaha macooda wixii dembi ah oo indhaha qofka uu ku fiiriyey oo waxaan bannaanayn uu qofka fiiriyey dembi baa laga soo ka soo gaari kalmar al ajanabiya iyo cawrada iyo waxaasoo dhan ajanabiyada naagta ajanabigeed iyo cawradii xataa kuwaan ajanabi ahayn iyo muxuu ahaa raggii cawradiisii intoo dhanba waxyaalaha xunxun ee macaasida ahee kale aflaamta filimka iyo munkaraadka iyo waxaasoo dhan oo indhaha aad ku fiirisay waaba qofka uu ku fiiriyey indhahaas markuu dhaqaaya madaxa wejiga dhaqaayaba biyihii bay raacaya macalmaa oo maca aakhiri qadrilmaa'i shakuraawey dhibicda u dambaysay raacaysa dembiga raacaya fa idaa qasala yadayhi gacmihiisa markuu dhaqana kharaja min yadayhi gacmihiisa waxaa ka baxaya kullu khadii'atin dembi kasta kaana badashata ay taabatay yadaahu gacmihiisa macalmaa biyahi raaci oo maca aakhiri qatrilmaahi biyaha midda u dambaysa raaxaysa oo markaad waysada gacmaad dhaqaysana wixii dembi oo gacanta ay taabatay ama aad ku samaysay gacantii biyihii raacayaan faidaa qasara rijlayhi lugihiisa markuu dhaqaayo kharajat kullu khatii'atin dembi kasta oo mashatha ay u socotay rijlahu lugihiisa macalmaa biyihi macooday dembiguu raaci oo maca aakhiri qatrilmaa'i dhibicda u dambaysaee biyaha ayuu dembigii raaciya oo la baxaya xataa yakhruja ilaa ka baxo naqiyan xaaluu yahay nadiif min adunuubi dunuubtii buu nadiif ka noqonayaa fadl llahi subxana wataala wramati yani waxyaalaha dembiga lagu dhaafo waa fara badan yahay qofka marka inuu niyoodo oo cibaado u arko oo ikhlaasi alla dartii ay tahay oo alla ajir iyo ixtisaab ixtisaab inuu la imaadaa la rabaa waxaasoo dhan qalbiga uu ku hayo qaala xadaana maxamed bnu macmar bnu ribciyi اlqaysi xadaana abu haashim abu hishaam almakhzumi can cabdilwaaxid huwa bnu ziyaad xadaana cuثmaan bnu xakiim qaala xadaana maxamed bn mukadir can xumraan mawla cuثmaan can cuثmaan bn cafaanin radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala اla alay slam nabigu wuxuu yidhi man tawada'a qofkii weysaysta faaxsana alwuduu'a weysada hagaajiya seed u hagaajini xagga tirada iyo xagga tayada labadaba xubin walbaba meesheedii ha ka soo gaabinine si fiican u dhaq haddana saddex saddex ama labolabo kowdana waa kuu bannaantahay halkube kubee kharajat khadaayaah dunuubtiisiibaa baxaaya min jasadi jirhkiisii bay ka bixi xataa takhruja min taxta adfaarihi ilaa xidiyihiisa hoostooda ay ka baxaan ilan dembigu sida loo qoraayo ee ay maktuub u yahay oo u qorayo jirkana saameyn buu ku yeelanaya qofkaas markuu weysaysto qabowguu dareemi kulal baa ka bixi wuxuu dareemaysaa raaxuu dareemayaa inuu ilaahay subxaana wa tacaala naxariistiisa uu helay buu dareemayaa waxaasoo dhanba xataa xisa waa lagu dareemi waysada wanaagga ay leedahay wanaagga ay weysada leedahay isiduu qofka ugu qaboobay asagoo cadhaysan buu weysaysan waa qaboobi isagoo xanuun iyo muxuu ahaa ku caafimaadi isaga oo dembi iyo wax sameeyey yuu weysaysan raxmad iyo cibaado iyo khayr buu dareemi marka waysadu waa cibaada aad iyo aad u qiimo badan waxayna ka mid tahay cibaadaadka qadiimiga ah ummadihii hore dhan ay samayn jireen laakiin ummaddeenna isbaaqa iyo baabkan soo socda ummaddeenna khaas u leh ummaddeenna khaas u leh muxuu yahay baabu istixbaabi iaalati lqurati wataxjiili fi lwudu masalat alqura wataxjiil iaalati alqura qurada iyo bariirta oo la dheereeyo wataxjiil xubna garaanta filwudui weysada wejigaa hadhow nuuri doona gacmaha iyo xubnihiina way dharraan doonaanoo way dhalaali doonaan marka quradu waa dharaanta wejiga oo dharan neefka fardaha iyo wejiga dhara baa qura la dhihi jira taxjiilkuna waa xagga xubnaha xubnihii weysadana way garan yihiinoo way iftiimi way nuuri wejigiina wuxuu noqonayaa weji nuuraya isaguna xadaana abu qurayb maxamed bn اlcalaa wاlqaasim bnu zakariya bnu diinaar wcabd bnu xumaydin qaaluu waxay dhaheen saddexduba xadaana khaalid bnu makhladin can sulaymaan bnu bilaal qaala xadaanii cumaarata bnu qaziyat alansaari can nucaym bn cabdillaahi ibn mujmir ibn lmujmir iyo ibn lmujamir labada waa la dhahaa mujmirkaasna waa sifat licabdillaahi can nucaym bni cabdilaahi cabdullaahigii almujmir fooxlaha ahaa fooxin jiray wuxuu fooxin jiray masjidu rasuuli llaahi sala allah alay wasalam masaajidka nabigu udgoonayn jiray fooxa iyo idanka ayuu saa udhex marin jiray udgoon masaajidku nuurin jiray masaajidka ku qoraaba markaasaa waxaa loo bixiyey cabdullaahi almujmir ah. ilaa yowmina haada masjidka nabiga waa la fooxiyaa waa la fooxiyaa foox udgoon baa intii lasoo qaado yaasaa loo dhex marinayaa oo udgooneen oo la fooxinoo waa fiican tahay masaajidda ah, nadaafadooda iyo udgoonaynteeda waa fiican yihin aad bay fiican yihin lagu dadaalo aad bay wanaagsanta waliba fooxa iyo waxyaalaha udgoon iyo waxyaalaha inta badan dadka waxba yeelaynin ah, baalkan hadda miskiga ay dhahaan dhulka lagu dadaadinayo ee cadcad dadka waa ka sheeganayaan dadka samboorka qaba iyo xasaasiyada iyo alajka gaar ahaan dee in lagu daadiyo waxaa ka fiilan laysi kale in loo fikiro ujeeddadu ma ahayn udgoonkaa loo jeeday inuu isaga kaa galo oo wejiga kaaga dhego yaa ka dhalan karta ilaan dadka mar walba udgoonka marka la samaynayo waa in haddana la ilaaliyo waxaan madaro ahayn oo dhibaato keeni karin laa darara walaa diraar yuu nabigeena yihi alayh isalaatu wasalaam kada ah, walaalaha baraafuunka dadka u qaybiya ee baraafuunka sameeya ayaga laftirkoodu waxaa laga yaabaa mararka qaar dadka qaar oo xasaasiyada qabo way ka sheeganayaan ka sheeganayaan ayib qaala ra aba abaa arkay oo yatawada weysaysanaya faasla wuxuu dhaqay abu hurayra wajha wejigiis faasbaqa alwudua weysadiibuu ku xel dheeraaday uma qasala yadahu gacantiisa alyumna midigteed buu dhaqay xataa ashraca wuxuu galay ashraca bimacnaa dakhala wuxuu galay fi lcadudi cududda cududda waxaa la dhahaa jiqilka iyo garabka jiqilka iyo garabka inta udhaxaysa cadud la dhahaa jiqil garabka iyo jiqilka ama suxulka inta udhaxaysa waxaa la dhahaa cadud baa la dhahaa uma yadahu yusra gacanta inta marka biyihibuu halkaa gaadhsiiyey waxayna ahayd jiqilkaa unbaa waajib ahaa uma yadahu lyusra gacanta bidixdeed buu haddana dhaqay xataa ashraca fi lcadow cududii buu haddana gaarsiiye halkaas u gaarsiiyey uma masaxa ra'sa madaxuu masaxay uma qasara rijlahu yumna lugti midigteed buu dhaqay xataa ashraca wuxuu galay fi saaqi saaqa iyo dhudhunka lugta uma qasala rijlahu lyusra lugti bidixdeed buu dhaqay xataa ashraca wuxuu galay fi saaqi dhudhunki lugta halkaasuu gaarsiiyey kacbaynka iyo aanqawyaha umayna ahayd waajibka uma qaala abuu hureyra wuxuu yidhi hakadaa ra'aytu rasuula allahi sal slam yatawada sidaasuu nabiga u weysaystay sala allah aleh ali wasalam macnaha marka waxaad garanaysaa inta waajibka ah ku kaaftoon maysida waxbaa ku dari haddii xusuunaha ay waajib ahaayeen xoogo ku dar taxjiil iyo quradaas iyo nuurkaana waad helaysaa wa qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullah nabi alayh salaam wuxuu yidhi antum idinku alguru ayaad tihiin kuwa weji dharana weji nuuraya almuxajaluuna xubno garana loo xubno garay yowma alqiyaama min isbaaqi alwuduu waysada dhammaystirkeeda iyo xeerdheeraashaheeda yaad wejigiinna iyo xubnihiinna u nuuri doonaan faman istadaaca qofkii kara minkum kamida inuu dheereeyo falyudil ha dheereeyo quratahu quradiisa wa taxjiilahu taxjiilkiisa wajiir dharaantiisii iyo taxjiilkiisa iyo xubno qofkii kari kara ha dheereeyo intan dambe faman istadaaca minkum falyudil quratahu wa waa mudraj oo abu hureyre hadalkiisii antum alquru lmuxajaluuna yowma alqiyama isbaaq lwudu intaas weeyaan nabiga hadalkiisa sala allah alay wasalam ijtihaad marka abu hureyre ku daray wey وxadanii haarun بn سacيid اlayli qaal xadaana ibn whbin qaal akhbaranii cmr bn اxaariث اlmasri can saciid bn abi hilaal can nucaym bn cabdilaahi اlmujamir rawaal dhahay anahu ra'aa wuxuu arkay aba hurayrata radi اllahu canhu yatawadau weysaysanay faqasla wajhu wajhigiisa buu dhaqmay yadayhi gacmihiisa xataa kaada wuxuu ku dhowaaday yabluqu inuu gaaro alminkibayni garbaha inuu gaarsiiyuu ku dhowaaday uma asla rijlayn lugihiisii buu dhaqa xataa rafaca ila saaqayn ilaa dhudhumihiis inuu gaadhsiiye uma qaala wuxuu yidhi samictu rasuul allah nabiga calayh salaam baan maqlo yaquulu leh ina ummatii ummadayda ya'tuuna yowma alqiyaama waxay imaan doonaan quran ayagoo weji nuuraaya weji dhalaalaya muxajiliina xubno karan xubno garan muxajaliin xubno garan yani xubnihii waxaa loo gelinayaa wax dhaldhalaali ayaguna way dhalaalayaan wax oo dhalaali biladaana waa loo gelisaa mari doona xadiis soo socda min aari lwuduui waysada raadkeedii baa faman istadaaca qofkii karo minkum idinkeena ka mida an yudila inuu dheereeyo quratahu weji dherraantiisa falafcala samay intaa abu hureyre weeyaane xaddaana suwayd bnu saciidin waibn abi cumara jamiican can marwan marwan alfazani qaala ibn abi cumar wuxuu yihi xadaana marwan can abi malik alashjaciy wasmuhu sacd bnu aariq can abi xaazim salmaan alashjaciy isaguna can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi sala allah aleh wasalama qaala wuxuu yidhi ina xawdii darkayga buu nabigu yidhi calayh salaam darka nabiga uu leeyahay carasaadka wixii on jannadiiba la gaarin bay muuminiintu ka cabbaayaan xilli ay aad oogu baahan yihiin marka tilmaamihiisi buu sheegayaa nabiga sala allah aleh wasalam tilmaamana waa leeyahay ahar iyo sifana waa leeyahay oo man sharibahu laa yadmau abada tilmaantaasuu leeyahay haddaad mar cabto weliga oogi maysa allah naga dhiga kuwa wax ah ka caba xawdka nabiga sala allahu alayh wasalam ina xawdiya abcadu min ayla meesha ayla la yidhaahdo waa ka fog yahay min cadar aylasay oga fogtaa min cadar lahuwa ashadu wuxuu ka daran yahay bayaadan xagga cadida min athalaji barafka wa axlaa waa ka macaan yahay min alcasali bilabani casal iyo malab iyo bilabani maca allabani caano lagu daray waa ka macaan yahay wala'aaniyatuhu weelashiisaana akaru ka badan min cadadi nujuub xildiyaha cadadkooda tiradooda qof walba weel cusub buu darsanaya oo ku cabaya wa inii anigu buu nabigu yidhi laa yasudu nnaasa dad baan ka reebi canhu xawdka iyo cabidiisa kamaa sida yasudu rajulu uu ninka u reebo u celiyo ibila annaasi dadka kale geelooda can xawdi darkiisa geelaadi darkaadii ood intaad si fiican u masallaxday ood malaastay geeli uu soo soo hormaday ama uu soo hortay oo aad rabto inaad geela u waraabiso keel kale oo qulquli hadduu kuu soo galo kadh baad ka siina waa iska celinaysaa waa iska celinay saasay yeelaan can xawdi sida uu dadku marka geela geelidiisa aan ahayn uu darkiisa oga ceshado dad baa intay soo mohdaan oo soo arooraan ayaan celin buu yidhi waa goorna oo markuu jibriil u sheego yidhaahdo kuwan ma aha asxaabtaadii cumanayd ee fiicneed iyo ummaddaadii wanaagsanaa gadaashaabay diinta bedeleen qaaluu waxay dhaheen yaa rasuul allah atacrifunaa mana garan yowma idin maalintaa miyadna garan qaala nacam haa buu yidhi lakum siiman waxaad leediin calaamu laysat liaxadin qofna aan u sugnayn min alumami ummadii kale ah ummaddanay khaas ku tahay maxay tahay calaamadu tariduuna waa soo arooraysaan calaya anigay u soo arooraysaan quran idinko weji dharan muxajaliina xubno garan min ahari lwuduu'i waysada raadkeedii wejiga oo nuuri oo xubnihi ay dhalaalayaan ummaddan maxamed abaca maxamed sala alla ala slam bay khaas ku tahay ummadaha kale iyaguna nabi kastaba xoog buu leeyahay fii sunani tirmidi buu ku sugan yahay nabi walba xawd buu leeyahay waa fadliga ilaahay iyo cadaalada alla subxaanah nabi walba wuxuu leeyahay xawdkiisa laakiin ummadda nabi maxamed ayagu waxay ku duwan yihiin kaga duwan yihiin wejigan waa dhare xubnahana waa garay xadaana abu kuray maxamed bn cla wawasil bn cabdilacla walafdi liwasilin qaala xadaana ibnu fubayl can abi malik alashjaciy can abi xaazim can abi hurayra qaal qaala rasuulu lahi sala allah alay waslam nabig wuxuu yidhi taridu calaya ummatii ummadayda igu soo arooraysa alxawda darka waana aniguna aduudu naas dadkii baan u diidi qaar canhu xaggiisa dadka qaar ka mida kamaa sida yaduudu rajulu uu ninku iskaga ceydhiyo ibila rajuli nin kale geeli can ibilihi geelihiisi inuu soo dhex galo oo darkii ay la cabaan afka soo geliyaan saasoo kalean ugu diidaya dad qaaluu waxay leeyiin yaa nabiy allah atacrifunaa oo mana garan mana garan dad fiican ummadaadii inaan qaala nabigu wuxuu nacamhaa lakum waxaa leedihiin siiman calaamo laysat liaxadin qofna aan u sugnayn hayrikum idinkaan ahayn tariiduuna waa soo arooreysaan calaya korkayga quradi idinkoo weji dharan muxajariina xubno dhalaalaya min aahar lwuduui waysada raadkeedi wala waxaa la diidi doonaa oo yucradan oo yumnacanna waxaa la mancin oo la celini canii xaggayda daa'ifatun koox minkum idinka inaga mida falaa yasiruun daaifa waa dad yar daaifa haddaad maqasho xataa hal daaifa lagu tilmaamaa laba saddex tana yar wey falaa yasiluuna ma soo gaarayaan darkaygii faaquulu waxaa leeya ya haaulaai min asxaabii kuwan asxaabtaydii bay ka mid ahaayeene fa yujiibunii waxa ii jawaabi malakun malag baa ii jawaabaya fa yaquulu wuxuu leeyahay wahal tadri ma og tahay moxamedow maa axdauu waxay soo darrisiiyeen bacdak markaad dhimatay saxaabadaadii bay ahaayeen laakiin markaad dhimatay qaar baa ridoobay waa daa'ifa yar oo aada u yar markii nabiga dhintay kuwii ridoobay qaar baa ku dhintay ridodii oo acraab iyo reerbaadiye iyo dad aan raasikiin ahayn marka horeba u badnaa laakiin asxaabu rasuuli laahi sal اlahu alيه wasalam ay ahaa min almuhaajiriina walansaar ka mida ah wax ka ridoobay kuma jiro wax ridoobay kuma jiro ah. xadiista nimanka raafidada la yidhaha shiicada waxay leyihin saxaabada dhan waa wada ridoobeen in yaroo aalu mooyeene inta kale waa ridoobeen bay leeyihin dalaalkooday ka mid tahay iyo baadinimadooda waxa ka dhalanaya ee baatilka ahna ma ogaa waxaa ka dhigalanaya wax diin la yidhaahdaba ma jirto markii saxaabado dhan way ridoobeen la dhaho dad ridoobay diintoodii ba waxaa weye waxba laga qaadan mahayo ayagiibaaba gaaloobay riwaayadooda la aqbali mahayo marka diintoo dhanba gacantay ka baxaysaa oo diinba ma jirtaa ka dhalan wa huwa kalaamun baail wey hadal baailah iyo hadal xun ay ku hadleen oo naftooduna ay ku dhibeen nabiga calayh salaam wuxuu yidhi laa yadkulu axadu minman baayaca shajarata annaar dadkii baycatu ridwaan nabiga geedkii kula baycada la galay heshiiska kun iyo afar boqol bay ahaayeen mid kamida oo naar geli kuma jira buu nabi sal allah alay wasalam laqad radiya allahu can ilmu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajara ilahay baaba yidhi geedka kuwii kugula mubaayacooday ilahay baa ka raadli noqday allana qof uu ka raadli noqday oo ma cadhoodo subxaana u imow asxaabu beder meeqay ahaayeen saddex boqol iyo bidcata cashar ayaguna hal ka mida naar ma gelayo laakiin nabiga sal اla alayh wasalam yidhi in allaha iطalaca ahla bader faqaala icmaluu faqad kafartu lakum waa ini dhaafay dembi kasta ood la imaateena ogaada ilaahay baa ballantaa u qaaday subxaana wa tacaala marka saxaabada nabiga calayh salaatu wasalaam inta in yar oo daaifa ah oo aan marka horeba cilmigi iyo rusuuq diinta aan aad iyo aad aqoonteeda u lahayn oo baadiyaha u badneed baa ridoobay oo sidaa lagu dilay oo ku dhintay inta kale asxaabu beder yaa ka mid a ah. waxaa ka mid a ah khulafaau arbaca khulafaa raashidiin abubakar wa cumar wa cumaan wa cali shiicana maxay dheheen abubakar iyo cumar iyo waa gaalo iyo waa munaafiqiin waa ridoobe waa sanamay quraysh kaburat kalimatan takhruju min afwaahihim in yaquuluuna ilaa kadiban waxaan beenahayn kuma hadlaan yatacabaduuna bilkadib waxay ku cibaadaystaan been ayay ku cibaadaystaan nimanka ayaga akdab khalqillaahi wey shiicada khalqi ilahi kuwa ugu been badan isaga oo waa qolada ugu dhow munaafiqiin ugu shabahid badan aahir iyo baail wax tuqya la yihahda leeyihiin markaad u tagtoo tirahdo waryahan soo waxa waxaa ma samaysaan may allahan allah kitaabka xun ee wata haddaad fiirisana abubakar allahuma lacna abubakara wa cumara eh, salamay quraysh wa jibtayhima wa daaquutayhima kutubtaaday ku qoranta allaha lacnado abubakar iyo cumar labadii salamee quraysh ayaa ku qoran kutubtooda kitaabu caaisha kitaab leeyihiin ee waxaan jeeda kitaab afwan kitaabu faatima caaisho wayba lacanadaani kitaabu faadil kitaab ilahi ay leeyihin oo qur'aan ay ku magacaabeen oy leeyihiin abubakar iyo cumar baa tuuray oo qur-aankii waaba la xadfay oo waa la tuuray isma oga inay ilaahay subxaanahu wa tacaala ay ka hor tageen oo wacdigiisii iyo yaboohiisii uu yidhi innaa naxnu nazalna dikra wayna innaa lahu laxaafiduun inay ka hor imaadeen si cad oga hor imaadeen isma oga ilahay diinta annagaa xifdinayn inuu qur-aanka hal aayada iyo hal kelima oo qur-aanka ka ahoo fakatay lama hayo mutawaatir wey qadciyu hubuut sugnaanshihiisana ay qadci tahay laga bilaabo maalintuu jibriil soo dejiyey <clears throat> ilaa qiyaam saaca <clears throat> qaala xadaanii xadaana cuثmaan bn abi shayba qaala xadaana caliy bn mushir can saciid bn طaariqin can ribciy bn xuraysh can xudayfa bn yamaan qaala qaala rasuulu اlahi salى اlah alay slam ina xawdii darkayga la abcadu wuu ka fog yahay min aylasay oga fogtahay min cadar wladii nafsi muxamedin biyadi baan ku dhaartay inii la aduudu canhu waxaan ka fiijinaya arijaala rakamaa yaduudu rajulu ninka siduu oga dheerayo u fiijiyo alibila geela alariiba ariibka geela baadida ah alariiba can xawdi darkiisa soo iskaga eriyo oo geelaayo ooman ama qofka geeliisa ooman acraabta iyo reebaadiyaha iyo dadka xoolaha xecelada leh waa fiicantaa xoolaha baadida in iska waraabiyo laakiin dhaqankii dadku ka hadlaya nabiga calayh salaam iyo geelley geeliisa inuu waraabsado mooyeene furuq usii mahayo geel kale qaaluu waxay dhaheen yaa rasuul allah wa tacrifunaa umana garan qaala nacam haa tariduuna calaya waad igu soo aroori doontaan quran muxajariina min aahari lwuduu idinkoo weji dharan oo wejigiina nuuraayo xubnihiinana garan yahay min aahari lwuduui waysada raadkeeda laysat liaxadin qofna ma laha calaamadaasi hayrikum idinka aan ahayn ummadda nabi maxamed waa laga garan marka dadka kale way ka muuqdaan xaddaanaa yaxya بن ayuub wasulayj بن yohanes wqutayba bnu saciid wacadiy bnu xujr jamiican can ismaaciil bnu jacfarin qaala ibn ayub wuxuu yidhi ibnu ayub wuxuu yidhi xadaana ismaaciil qaala akhbarana alcalaa can abihi can abi hurayra ana rasuula اllahi sala اllah alيh wasalam ataa almaqbura qubuurihii buu nabigu yimid aad buu u ziyaaran jiray qubuuraha nabiga sala اllah alيh wasalam waxaa soo aroortay habeen kasta inuu xabaanaha baqiic ee ku dhowaa nabiga gurigiisa iyo masjidkiisa inuu booqan jiray jibriilla uu dhihi jiray soo booqo intuu tago usoo ducayn jiray markaasaa wixii mugdi ku jira nuur ilahay ugu bedeli jiray marka wuxuu dhihi jiray faqaal assalaamu calaykum daara qowmi muminiin dadkii qabriga ku jira wuu salaamaya sida kuwa nool loo salaamo ayaa loo salaamay iyaguna assalaamu calaykum alle walaala khidaami daara qowmin muminiin wainaa anaguna in shaa allah hadduu alla yidhaahdo waa tabaruk geeridu waa xaq qof kastana waa dhimanaya xatman ee in shaa allah wadaasi imtiaalan biqowlihi ayuu ka camalfalaya walaa taquulanna lishayin innii faacilu dalika kada ila an yashaa allah afkaadaba yuu soo marin waxaasaan samayn doonaaba ilaa insha allahu dhihin wa inaa insha allahu bikum idinkaan laaxiquun ina soo haleeli doonaan qaar waxay dhi insha allahuna wuxuu la jeedaa dhimashada lagama hadlaaye iyo in la haleeli doono dhimashee inaa insha allahu bikum idinkaan laaxiquun meeshan qabrigan iyo qubuurtan ay ku jirtaan halkan inaga soo igu imaan doona anagan halkaan ugu xabaari doona insha allahu qaarna saasay qabta waditu waxaan jeclaaday buu nabigu calayhi salaam waxaan jeclaan lahaa annaa qad ra'aynaa inaan aragno ikhwaananaa walaalahaana waa nabi maxamed sal allah alayh ali wasalam saxaabadiisa hor fadhiday keliya inaynan rumaynaynin oo saxaaba ayna muxuu aha mu'miniin ummaddiisa aynan ahayn keligood inaynan ahayn buu nabigu ishaaraya waa bishaaro oo inta maanta rumaysay inaan ahayn inay rumayn doonaan oo raaci doonaan kuwaasoo nabiga calayhi salaatu wasalaam yuu tamaninaya shayga khayrka waa la tamaniyaa inaa wadidtu waxaan jeclaaday annaa qad ra'aynaa ikhwaanana walaalaha anna haddaan arki lahayn walaalaha anna haddaan arki lahaa qaaluu waxay dhaheen awalasnaa ikhwaanaka yaa rasuul allah oo soo annagan ka hor fadhino walaalahaa ma nihin qaala wuxuu yidhi antum asxaabii ikhwaanii waa tihiin guud ahaan cumuum kama hadlaayo walaalahay waa tihiin oo inuu ikhwa soo gasheen antum adinku asxaabii martabo gaara oo waxay inala leh u jirin oo saaxiibnimaa ayaan leedihiin oo asxaabtaydii baa tihiin idinku wa ikhwaanuna walaalaha annagan asxaab aan ahayne walaala aan nahay alladiina waa kuwa lam yatuu bacdu weli aan imaanin waa innagan ah dadkeena muslimiinta ee nabi maxamed rumeeye calayhi salaau wasalaam ilaa qiyaamu saaca ikhwaanu rasuulillaahi baa nahay sala allah alay wasalam wa aladiina ah, waa kuwa lam yatuu bacdu weli aan imaanin inuuna arku jeclaan lahaa nabi maxamed calayhi salaam annagana biabi huwa ummi waxaan jeclaan lahayn oo wax walbaba dhaafsan lahayn inaan arki lahayn sala allahu alayh waaalih wasalam ilaahayna kuwa arka ee xawlkiisa ka caba ee jannada ku kulmaan allaha naga dhigo subxaana waikhwaanuna aladiina lam yatuu bacdu faqaaluu waxay dhaheen kayfa tacrifu saad ku garan man lam yati qofaan imaanin bacdu min ummatik dadkaadaad soo gaarin ummadaada kamida saad ku garan yaa rasuulala rasuul allow faqaala wuxuu yii ara'ayta waxaad ii sheegta low ana rajula nin hadduu u sugnaado lahu khaylun fardo fardahaasoo gurun bariir leh weji dharan muxajala xubno garan oo xubnahoodan uu maaratay midad cadcad leeyahay bayna dahraanay khaylin fardo kalena ku dhex jira duhmin madmadooy duhmin dis ah duhmigu waa duhmintaas ay adkaynaysaa waa madow aan midab kale lahayn farda madmadow bay ku dhex jiraan fardahan wejiga dharan ee xubnaha garan anaa tacrifu miyuuna eh, garanayn ninka khaylow fardihiisii dharraa soo ma garanayo haw garan meel markuu soo maraayaba faraskii oo wejiga dharan oo wejiga bil ku leh iyo lugihii wuu arkaya qaaluu waxay dhaheen balaa yaa rasuula waa garanaya qaala fa inahum ummadaydu yaatuuna waa imaan doonaan quran iyo waji dharan muxajaliina xubno gara min alwuduui weysada xaggeeda wa ana aniguna faraduhum ceelalyaan u ahayoo cala alxawdi darka yaan usii taagnahay oon usii diyaarinaya alaa layudaadanna waxaase la fogayn doonaa rijaalun ragcad xawdi darkayga kamaa yudaadu lbaciiru neefka geela abbaal ee baadida sida loo fiijiyo yaa la fiijin doonaa waa mubtadicada aan hadyi nabiga iyo sunnadii nabiga iyo ariiqii nabiga aan ku kaaftoobin ee wax kale wax kale u cad yahay ittabicuu walaa tabtadicuu ay ku fillaan weyda wain tuiicuuhu tahtaduu ay ku fillaan weyda kuwaa iyaga ah ee wax kale un wata war waxaa nabi maxamed ma ogeen oo hadigii nabiga ka maha calayh salaam oo sunnadiisii waa kana bal akhri kuma taallo tii ficligaheed tii qowlkaheed tatbiiqaheed iqraarkaheed kuma taallo istixsaan iyo anaga ila quman tahay un keliya ku dhegan iyo hebel baan ka maqleen ku arkay dadkaas ayagaa khatar bay ku sugan yihin yowma tabyadu wujuuhum wa taswadu wujuuh ibnu cabaas wuxuu ku fasiray taswadu wujuuhu ahlilbidca dadka bidcada ah ee shareecadiiyo diinta waxaan ka mid ahayn ku soo daray ee ku dhaqna ee ilaahay ku caabuda kuwaa wejigooda way madoobaan doonaan walciyaadu bilah nabiga alay slam marka wuxuu dad baa la fogayn doonaa unaadiihi markaasaan u dhawaaqi alaa haluuma warkaalaya warkaalaya fa yuqaalu waxaa la leeyahay way bedeleen diinti bacdaka gadaashaa bay bedeleen kumayna ka hortoomin shareecadii samaawig aheed faaquulu waxaan dhihi suxqan suxqan fogaasho fogaasho ayaa u sugnaaday liman badala dadkii badalay ha fogaadaano ha fogaadaano ah, waa ka dardaarmay nabiga calayhi salaatu wasalaam calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i raashidiin mahdiyiin caduu calayha binawaajib ku dheganaada buu nabiga calayh salaatu wasalaam wax kaloo hawe iyo sheeko sheeko kale dhinacaa iska dhig hadigii nabiga iyo sunnada nabiga calayh salaatu wasalaam unbaa la rabaa in lagu dheganaado xadaana qutayba bnu saciid xadaana cabdاlcaزiiz can daarawardixa وxadaana isxaaq bn musa alansaari xadaana macan bnu ciisa xadaana malik jamiica can alcalaa bn cabdiraxman can abihi can abi hurayrata dawsi radi allahu canhu ana rasuula اllahi sala اla alay slam kharaja ila almaqbura qubuurihii buu aaday faqaala asalaamu calaykum daara qowmin qowm daartii iyo muminiin ila waa daar qubuurta waa daaro wey dad bay guryo u yihiin oo ku jiraan kuna waa ku nicmaysan yahay midna waa ku cadaaban yahay wainaa in sha allahu haddaan la dhaho bikum idinkaan laaxiquuna ayna soo haleeli doonaano naf walba albaabka way ka geli doontaa mowdka waa albaab laga wada galo qabrigana waa guri la wada galo bimili xadiidi ismaaciil bni jacfar hayra ana xadiidi maalikin fala yudaadanna waxaa la fogayn doonaa la fiijin doonaa rijaalun dad can xawlii xawlkayga yaana laga fogayn doonaa baabu tabluqu lxilyatu xayu yawliqu lwudu xilyada iyo bilada iyo qurxinta wixiioo wejigii iyo xubnihii weysadii ay la nuuri haddana waxaa loogu darayaa jijimo iyo wax loo gelinayo dahab iyo fido iyo lulu iyo zabarjad oo dhaldhalaal qurux badan yaa gacmihii lagu taxaya xadana qtayb bnu saciidin qaal xadana khlf bn bnu khaliifa can abi malik ashjaciy can abi xaasin qaal kuntu kalfa abi hurayrata abi hurayran ku daba tukanay afan kuntu kalfa abi hurayra gadaashiisaan joogay wahuwa yatawadau lisalaa asagoo weysaysanaya salaad u weysaysanaya fakaana wuxuu abu hurayra yamuddu kii taagi maalka abu hurayra uu sii jeedaa gadaadu kana ka fadhiya waa ardaygiisii kaana yamuddu yaddahu gacantu taagi markuu weysaysanayo saas u taagay markaasuu dayda xataa tabluqa ibda ilaa kalkisha uu ka gaadhsiiye biyihii faqultu lahu waxaan ku idhi yaa abaa hurayra maa hada alwudu maxay tahay weysadana isla kala jiidayso oo ilaa kalkisha aad dhaqi faqaala wuxuu yidhi yaa bani faruuqa ree banuu faruuqow qaar baa waxay dhaheen duriyat ibraahim bay soo galaan oo isxaaq ina isxaaq aan ahayn qaar baa saa dhaho acaajimta kala wey dad kala wey wallahu aclam laakiin ninkan warinaayo nin wuxuu ahaa mawle ah oo abuxaazim salmaan alashjaci islaam caza la yidhaahdo mawlaheedii mawla caza la dhahaa way jirt marka yaa bani faruuqa antum haahuna <coughs> ma halkanaad joogteen law calimtu haddaan ogaan laha anakum haahuna inaad meesha joogtaan maa tawadatu hada alwuduua weysadan sidan uma weysaysteen haddaan ogahay inaad arkaysaan oo dadka qaar markay arkaan ficilka iyo qaabka qof uu cibaadaysanayo inuu waajibba u wada maleeyaa laga yaabaa shay iska sunno ah oo ama muxuu ahaa istixbaab iyo wanaag ah inuu waajib u arko oo ama waajib dadka uu ugu sheego ama uu u arkaba inay waajib tahay hadduu ka tagay dembigu ka soo gaari taasu marka yaa laga yaabaa walidaaliku nabiga calayhi salaam waxyaala intuu sameeyuu ka tegi jiray sayna waajib dadka ugu malaynin ama aan loogu waajibinin marka wuleegu wareere haddaan u malayna meesheena joogtaan maba sidana sameeyeen samictu waxaan maqlay khaliilii nabi moxamed sal la alay slam yaquul asagoo latabluqu xilyatu xilyada iyo waxaa laisku qurxiyo ee biladaha ee laisku qurxiyo min almumini waxay ka gaari xayu yabluqu lwuduu waysadu meesha ay gaadho baabu fadli isbaaqi lwuduu cala makaarih xilliga makaarihda ee qabowga uu jiray iyo naftu ay nacayso xilliga ku dadaal weysada ku dadaal yan <clears throat> weysada kaa hallaabin ajir iyo hawaab baa laga helaa xadaana yaxya bn ayub qutayb bn xujr jamiican xad ismaaciil ibn jacfar cali bn ayub wuxuu yihi xadaana ismaaciil akbarana alclaa can abiy can abi hurayra ana rasuula sala allah alay slam qaal alaa adulukum miyaayna tusayna calaa maa yaxul llahu bihi alkhataaya ilaahay wuxuu dembiga ku dhaafo wayafacu bihi darajaat darajooyinna uu kor dadka ugu qaado dembigana waa lagaa tiri darajana kor baa lagugu qaadi qaaluu waxay dhaheen saxaabada balaa ya rasuula waa noo sheeg qaala wuxuu yidhi isbaaqu lwuduu in waysada lagu xeel dheeraado cala almakaarihi cinda almakaarihi xilliga karaahiyada nafta ay nacayso ee biyaha ay kohan qabow baa jira qabow daran ama kuleel daranba baaba yar kuxeesmay oo ku yar dhibi inaad biyihii gaadhsiiso xubnihii si fiican ku dadaasho naftaada mujaahada aad kula dagaasho <coughs> khuda iyo wa karat alkhuda tallaabada badan ila masaajidi masaajidda in loo xaggeeda la aado guryaha aan lagu tukanine masaajidda lagu tukado shanta salaadood aad masaajid ku tukato karat alkhuda waa la timid waintidaaru salaad <coughs> salaada oo la sugo bacda salaadi salaada gadaasheeda salaad baa tukatay tii kale intaad ka imaanaysa masaajidka sii fadhiday fadalikum aribaaq nin kasta ma helo fadalikum midaasi arribaaq waaba dhufaysgal iyo difaacgal iyo aagga hore ood ku jirto ay lamid tahay aagga hore iyo safka hore ee gaaladu muslimiintu ay ka difaacayaan islaamka nin halkaa ku jira oo muraabit ah mujaahid ah dhufayska ku jira oo isha ku haya gaalada ajirka uu leeyahay fiirso ninka asaga ajir weyn buu leeyahay waxaa lagu daraa dadka camalkooda u socon doona markay dhintaan waxaa ka mida ah almuraafid baa ka mida ah. fadalikum ribaad waxaa lamida ah ninka masaajidka fadhiista oo salaada kale ku sugan xadaani isxaaq bn muusa alansaari xadaana macan qaal xadaana malixa xadaana maxamed bn muana qaal xadaana maxamed bn jacfar xadaana shucba jamiica an calaa bn cabdiraxmaan bihada isnaad walaysa fi xadiidi shucba dikru ribaad kuma jiro wa fii xadiidi maalik isaguse fitayna laba jeer yuu ku celceliyey fadalikum ribaad fadalikum ribaad waa fii saxiix muslim markuu maalik ku warinayo wey laakiin kitaabkiisa muwaaa ah maalig waxaa ku taala saddex jeer fadalikum ribaad fadalikum ribaad fadalikum ribaad wallah aclam bilah towfiq sal allah wasalam ala mxamed